alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu maa shaygii ayuu u baab yahay jaa-i warada kusoo arooray fi sixr sixirka maqsuudka iyo ujeedada baabkan waxay sheegeen in badanoo oo ka mid a culimada kitaabka sharaxday maqsuudka musanifka inuu yahay bayaanu ana sixra min anwaaci shirk inuu caddeeyo sixirku inuu ka mid yahay noocyada shirkiga culimada saa tasriixisay ee si cad u sheegtay waxaa ka mid a ah sheekh sulaymaan ibn cabdillaah kitaabkiisa tayasiir alcasiiz alxamiid lama kana sixru min anwaaci shirk id yataata yata-ata sixru biduuni ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك marka nooc noocyada shirka ka mida inuu yahay inuu caddeeyo ayuu musanifku u jeedaa haddii marka ujeedadu ay sidaa tahay waxaa fiicnayd inuu xukunka tasriixiyo uu yidhaahdo baabun min ashirki asixru wuxuu u baab yahay shirkiga inuu ka mid yahay sixirku alcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maya sixirku waa noocyo badan oo kale axkaam duwan sixir oo dhamina shirki maaha minhu maa huwa shirku minhumaa huwa laysa kadalik saynu xagga dambe ku arki doono sixirku qaybo shirkiyo kuwa aan shirki ahaynba wuu leeyahay marka musanifku markuu markuu yihi baabu maa jaaa fi sixr wuxuu u qastiyey ibhaaminta xukumka xukumka inaanu si cad u sheegin maadaama sixirku yahay noocyo axkaam kala duwan leh waana sida haalibkaa siduu yeelo taraajimta markaa xukumkeedu uu yahay muxtamil ama mutanawic noocyo kala duwan ama siyaabo kala duwan uu noqon karo cilaaqada iyo xidhiidhka baabkan uula leeyahay abwaabtii ka horreysay waxaa weeye bayaan sabab min asbaab alwuquuci fi shirk waxaa ku sugan caddayn la caddaynaya sabab ka mida ah asbaabaha shirkiga in lagu dhaco keenta oo waxa weeyaan tacaati sixr waxaa sixirka la idhaahdo isticmaalkiisa sixirka tacriifkiisa iyo qeexistiisa luqatan yuطlaqu calaa macaani mutacadida luqada carbeed macaani kala duwan buu ku leeyahy ashharuhaa <clears throat> waxaa u caansan inuu yahay maa khafiya walatufa sababu shay kasta oo sababta wax uu ku raadeynayaa ay qarsoon tahay in sixir la idhaho yaanaa kullu shay oo sababu tahiirihi khafiyu shay kasta uu sababta wax ku saameynayo ku raadeynaya ay qarsoon tahay walihaada sumiya asaxuuru saxuuran walihaada baa suxuurta suxuur la yidhi liannahu yaqacu fii akhiri leyl huwa waqtu sukuunin wakhafaa waayo dee aakhiru leylkaa la suxuurtaa waana waqti dadku ay kala hoydeen ay kala xasileen oo qofku dadkii kale uu ka qarsoon yahay ibnu kaiir baa ka mida culimada sheegtay in macnihiisu fi lua uu sidaa yahay tafsiirkiisa wuxuu ku dhaha sixru fi lua cibaaratu cama laufa wakhafiya sababu wax kasta oo sababta wuxuu ku raadeynaya u ku saameynaya ay qarsoon tahay ayaa sixir carabtu ay u taqaanaa walihada jaa fi lxadiid ina min albayaani la sixra aftahanimada sixir baa ka mida buu uhi nebigu caleyh isalaatu wasalaam bmacnaa albayaanu yuahiru taأhiira khafya sababuhu aftahnimadu qofka qalbigiisay raadeysaa way leexisaa way bedeshaa waxay wax ku bedelaysaana wax muuqda maaha oo wax qarsoon wasumiya الsuxuuru suxuura likowni yaqacu khafiyan akhira leyl buuri isilaaxan erebixin ahaan maxaa sixir la ihahdaa tacaariif fara badan ayaa sixirka culimadu ku qeexeen oo kala duwan culimada qaarna waxay yidhaahdeen ina asixra laa yumkinu tacriif tacriif iyo xad qura looma yeeli karaba likarati anwaacihi wa asnaafihi waayo noocyadiisa aada u badan isla markaana kale axkaam duwan culimada saa tihi waxaa ka mid ah shinqiitiyu raximah llahu tacaala fii adwaai lbayaan tacaariifta ay culimadu sixirka u sheegeen tacriifka u jaamicsan ee anwaacda sixirka soo ururinaya iyo usuushiisa iyo xaqiiqadiisa iyo wasaa-ishiisa iyo adawaadkiisa waxaa loo isticmaalo waa in la idhaahdo sixirku waa cazaa'imu wa ruqan wa cuqadun wa isticaadaatun wa xarakaatun wacazaa-im wa ruqan yaana waa ruqyooyin iyo cuqad wax la guntayo iyo isticaadaad cid la kaalmaysanayo la magan gelayo iyo xarakaad ficil iyo dhaqdhaqaaq la sameynayo intaasoo dhami tacriifka ka mida ah waxay tilmaamaysaa adawaat sixr waxa wax lagu sixraa ruqyo min shari nafathaati fi lcuqad soo waxbay tufayaan kuwa wax sixirayaan iyo cuqad waxbay guntayaanay isku xidhxidhayaan wasticaadaad shaydaan bay kaalmaysanayaan oo ay magan u noqonayaan waa xarakaat oo sixiroolow mararka qaarkood sixirkiisu waa takhyiil iyo kayd waa dhaqdhaqaaqyo uu samaynayo oo aan xaqiiqo ahayne khiyaalah marka intaasoo dhan maxay caddaynaysaa adawaat six cazaa'imu waruqan wacuqadun waisticaadaatun waxarakaat hadihi hiy sixr waa qalabkii sixirka loo isticmaalaya intaasoo dhan yaxduu biha tahiiru fi dawaati aw lquluubi aw lcuquul intaas adawaadkaasoo ku xaaila yaxdu biha tahiir waxaa ku xaasilaya raadayn uu ku yeelanayo fi dawaat dadka daatadooda jirhkooda almuraadu bidawaat waa alabdaan dadka jirhkooda ama noolaha kaleba taiiruu ku yeelanayo ayaa ku xaasilaya adawaadkaas oo dee min asixri maa yumrid wa maa yaqtul qofka jirhkiisiibaa xanuunsanaya waa saameyn sixir ku yeeshay wa minhu maa yaqtul bal inuu sixirka qofka dilaa laga yaabo aw ilquluub buu ku yeelanaya qofka qalbigiisi buu saameyn ku yeelanayaa markaasa waxaanu hore u jeclayn baa sixir lagu jeclaysiinaya waxaanu necbayn baa sixir lagu necbaysiinaya aw ilcuquul buu saameyn ku yeelanaya dadka caqligooda iyo garaadkooda qofka tasawurkiisii baa isbedelaya suuraysigiisii oo shay ayuu is odhanaya waad qabatay isagoon qaba waad quraacatay buu isleeyahy manuu quraacad waa sixirkii nebiga ku dhacay siduu ahaa kaan taiirkiisu xagga tasawurka ayuu ahaa oo kaana yukhayalu ileyh anahu facala shaya walam yafcal inuu reerkiisii la mucaamalado isagoon la mucaamalon shay baa markaa la moodsiinaya inuu sameeyey isagoo aan samayn marka yaxdiu biha ay bi hadihi adawaat xagga hore aynu ku sheegnay taiiru fi dawaat ay fi labdaan aw alquluub aw alcuquul xaqiiqatan aw takyiiran mukhadaca taasina waxay tilmaamaysaa noocyada sixirka taasoo xaqiiqo ah dhab ah taiir xaqiiqi ah ama khiyaal ah oo qofkii wax kale la moodsiinayo yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca iyo mukhaadaco dagisa ah. marka ta halkaan waxaa lagu ishaarayaa noocyada sixirka oo waaqica jiritaan dhaba ku leh iyo sixrun takhyiili waaqica jiritaan dhaba kuma laha waa mujarad iihaam iyo iyo khiyaaliyaad tacaariifta culimada tacriifka aynu sheegnay waxa ugu dhow tacriifka alimaam ibnu qudaama almaqdasi kitaabkiisa kaafiga wakadalika almuqni wuxu uhi asixru cazaa'imu waruqan wacuqad tuahiru fi labdaani wاlquluub fayumrid wayaqtul wayufariq bayna almari wazawji waa xagga taxbiibki labadii qofuu isnacbaysiinaysay kala tegayaan wayaahudu axad zawjeyni can saaxibihi waa xaggii tasawurka caqliga oo ninkii baa laga qabanayaa xaaskiisii ama gabadhii qaala lahu tacala fayatacalamuuna minhu ma yufariquuna bihi bayna almari wazawji qaala llahu subxaanahu qul acuudu birabi lfalq ila qowlihi min shari nafaathaati fi lcuqad yacni asawaaxir allaati yacqidna fii sixrihina wayanfuna fii cuqadihina marka tacriifkiisi waa kaa wacazaaimu waruqan wacuqadu wasticaadaat waxarakaat intaas waa maxaa waynu yihi waa adawaadka loo isticmaalo qalabka sixirka loo isticmaalo wey yaxduu biha tahiiru fi dawaati aw ilqulubi aw ilcuquul waa saameynta sixirku inay jidhka ku dhacdo ama qalbiga ama caqliga xaqiiqatan aw takyiila w sixirku inuu yahay laba nooc sixir xaqiiqi oo jiritaan dhaba leh iyo sixir takhyiil oo jiritaan dhaba aan lahayn ee ihaam iyo moodsiina iyo kayd iyo dagitaan masalada labaad waxay tahay hal lisixri xaqiiqatan am kullu khayaal sixirku miyuu xaqiiqo leeyihi yani hal lahu wujuudu fi lwaaqic waaqican la taaban karo jiritaan miyuu ku leeyihi am kulluhu mujarad khayaalaat laa xaqiiqata laha mise sixir oo dhami isku soo duuduubo waa khiyaal iyo moodsiin aan xaqiiqo lahayn masalada culimadu laba qowl bay isugu khilaafeen oo mashhuurayna qowlka koowaad wuxu le ana sixra minhu ma huwa xaqiiqi minhu ma huwa takhyiil sixirku labada noocba uu leeyahy mid xaqiiqa iyo dhab jiritaanka ku leh iyo mid khiyaal iyo moodsiina labadaba wuu leeyahy oo dhammaantii waa wada xaqiiqa lama odhan karo dhammaantiina wada khiyaar lama odhan karo waana qowlu akari ahli اlcilm wabihi qaala caamatu atbaaci lmadahib اlfiqiya asxaabu lmadahib alfiqiya alarbaca badankoodu saasay ku tegeen bal culimada qaarkood ijmaac baabay sheegeen itifaaq xakaw ijmac alitifaaq waxaa ka mid ah aljuwayni raximah llah kitaabkiisa alirshaadu ila qawaطic اladilati fi usuuli اlictiqaad wakadalika alqurطbi raximah llahu tacaala fii tafsiirihi laakiin naqlulijmaaca nadar baa ku sugan oo layskuma waafaqsanaa sixirku inuu mid xaqiiqiya mid khiyaala labadaba leeyay waxaa jira qowl odhanaya dhammaantiiba waa khiyaal waa qowlka muctasilada kadalika fuqahada qaarkood oo bacdu asxaabi shaafici raximah llahu tacaala ay ka mid yihiin abu ااstrabadi min aصxaabi الshaafiعي dahaba ilى ana الsحra laa xaqiiqata lah wainama huwa tamwiih kadalika albagawi min aصxaabi shaafiعi kamid isna waa tamwiih waa moodsiinun xaqiiqa ma laha buuri lakiin siday culimadu u badan yihiin baa ah sixirku inuu uqeybsamo xaqiiqa iyo khayaal labada noocba inuu leeyahy walooyinka yihi sixir xaqiiqii wuu jiraa adilooda waxaa ka mid a ah an allah amara bilisticaadati min ilahy wuxuu ina amray in ilaahay ka magan galno ma waxaan wujuudka iyo jiritaankaba xaqiiqa aan ku lahayn oo iska khiyaal iyo moodsiina ayuu ilaahayna odhanaya iga magan gala qul acuudu birabbi lfalq min shari ma khalaq min shari gaasiqin ida waqab min shari nafaahaati fi lcuqad min shari xaasidin ida xasad walowlaa ana sixra lahu xaqiiqa lama amara allahu tacala bilisticaadati minhu saasuu leeyay ibn qudaama raximah daliilka labaad ana nabiya qaala xiina xulla canhu sixr nebigu wuxu uhi markii sixirkii laga furay laba malag ilaahay u diray ama ana faqad shafaanii allah markii lagu yihi miyaad eh, ceelkii uu ku jiray sixirku oo timo iyo garhfeedh iyo wax laysku xidhxidhay buu ahaa iyo waxyaabo kale saynu xadiida ku arki doono rasuulku alayh isalatu salaam wuxuu amray in ceelkii la dumiyo marka waa lagu soo saartid wuxu uhi ama ana faqad shafaani allah falaa aftaxu cala annaasi shara aniga ilaahay wuu ishaafi marka hadduu sixirku khiyaal yahay dee xanuun uu rasuulku sheegay inuu ka bogsaday muu noqdeen inuu xaqiiqo leeyahay jidhka bani aadamka saameyn ku yeelanaya oo qofku inuu xanuunsado sababaya ayay taasi daliilu tahay xadiidka sixirka nabiga aleyh isalaatu wasalaam nabiga la sixiray waa xadiidu caaisha fi saxiix bukhaari qaalat kana rasuulu lahi suxir xataa kaana yara anahu yati nisaa walaa yatiihina qaala sufyaan hada ashaddu ma yakunu min asixr sixirka noocyada u daran buu kamid yahy taa ninka laga qabanayo xaaskiisii ama ismoodsiinay wixii inuu sameeyey isagoo samayn qaala ya caaishatu acalimti ana allaha qad aftaanii fima staftaytuhu fiihi ilaahay waxaan weydiiyey inuu iga jawaabay caaisha ma ogtahay buui nabigu ataanii rajulaan faqacda axaduma cinda rasi walaakharu cinda rijlay laba nin baa yimi waa laba malag oo leh suuro laba nin mid xagga madaxuu iga fadhiistay midna xagga luga faqala aladii cinda rasii lilaakar kii xagga madaxa fadhiyey kii kale wuxuu ku yihi maa baalu rajul war ninka maxaa haya qaala mabuubun ey masxuur kale wuxuu ku jawaabay uu siray qaala waman abbahu oo yaa sixray qaala labid ibnu acam labid ibnu acam ninka la dhaabaa sixray rajulu min bani zurayqin xaliifu liyahuuda kaana munaafiqan qaala wafiima oo muxuu ku sixray yani adawaadku isticmaalay waa maxamed ku sixrayey qaala fii mushtin wa mushaaqatin qaala waayna oo mee waxa uu ku sixray qaala fii jufi alcatin dakarin taxta raacuufatin fii biri darwan qaalat faata nabiyu albira xata istakhrajahu nebigu alay isalaatu wasalaam ceelkiibuu yimi ilaa uu soo saaray faqaala hadihi lbira alatii uriituha waa ceelkii lay ee laygu tusay riyada kaana maaha nuqaacatu xinna biyaheedi xataa way casaadeen waaad biyihiis way casaadeen waxaad moodaa xillo la radeeyey wa kaana naklahaa ru'uusu shayaatiin xataa beertaa dhirtii timirta ayada ku taallay buu sixirku saameyn ku yeeshayoo way fool xumaatay madax shaydaan oo kale noqday qaala fastukrija qaalat faqultu afalaa aytana sharta yani miyaad sixirka iska furtid faqaala ama allahu faqad shafaani wa akrahu an uhiira cala axadi min annaasi sharan marka abarkaas waa khabar صaxiixa talaqahu اculamaa bاlqabuul lam yaqdax axadu fii sanadihi axad min alculamaa sanadkiisa waxba kama sheegin ishkaal baa lagu soo aroorin karaa waana ta keentay dad fara badani inay xadiidka inkiraan waliba kuwa caqlaaniyiinta wa sayid qطb kitaabkiisa fi dilal اqur'an waxaa la odhan karaa mushrikiintu nebiga waxay ku odhan jireen wuu sixirayey sooma dee dicaayadooda iyo tuhmadooda arrintani miyaanay takiidinahayn oonay adkeynahayn waxaan leenahay maya mushrikiintu waxay u jeedeen nebigu uu sixirayey sixir caqligiisa saameeyey oo uu ku noqday mid waalan oo iskaga hadlaya hadal aan wax jira ahayn sixirkii nebiga ku sheegeen kaasu ah kan nebiga ku dhacay xadiidku uu sheegayaana noocaama mujarad wuxuu ahaa in shay uus idhaahdo waad samaysay isagoon samayn intaasu ah laakiin xagga caqligiisa iyo garaadkiisa iyo waxbama yeelin iyaguna sixir nebiga caqligiisa waxa weeyaan bedelay oo waali ku riday oo nin sida dadka waalan u hadlaya ka dhigay kaasi nebiga ku sheegaya waa talabaadee muddo yar ayaa sixirkani uu nebiga caleyh isalaatu wasalaam hayay ilahay baa ka shaafiy mushrikiintuna kaanuu yaddacuuna anhu masxuur fi muddati dacwatihi kulliha intuu dacwadda wado o dhan waa sixraya bay lahayn bilowgii dacwadda ilaa dhammaadkeed waxaa kaloo lagu soo aroorin karaa in la idhaahdo miyaanu ilahay odhan wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa ilaalinaya kan sixray ilaahay muxuu ga ilaalin waaye taa jawaabteeda waxay tahay in la idhaahdo aayaddan intaanay soo degin bay qisaasi dhacday min aakhiri maa nazl ayay aayaddani ka mid tahay waxaa kaloo la odhan karaa dhibaatada nebiga calayh isalaatu salaam ilaahay u ballanqaaday inuu ka ilaalinayo dhibaato dhan maaha waxbuu kugu dhici maayaeno cidba dhib kuuma geysan kartaa yadda macnaheedu maha yaa sheegi karaa daliiltaa u markhaati furaya ina soo maray aye uxud kusirat rabaaciyatuhu washujja rasu wejhu nabiga alayh isalatu salaam uxud miyaan dhool laga jebin aan la dakrinna may isdiidayaan taay wallahu yacsimuka min annaas dhibka ilaahay u leey waan kaa ilaalinaya waa aladaa aladii yamnacu min tabliiqi risaala oo dhibaatada fariintii ilaahay inuu gudbiyo ka hor istaagi karta se in la dilaba dee meeshaba u ka baxo ama in la xidho meel lagu xidho isaga iyo dadkaba la kala teedo maaha dhib oo dhan maaha dhibaatooyin badan nebiga alay slatu sla soo gaadhay waa la sumeyey wakadalika waa la dakaray ilig baa laga jebiyey min adaa ayin eh, min ayi adan yalxaqu min annaas baan kaa ilaalinaya dabcaniid ma waxyaaba taa waxaa ka mid a alikhbaaru bicismati nabiy min jaa min annaas jaa fi siyaq اlamri bاdacwa tabliiq risaala ya ayuha rasuulu baliq ma unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal ma balagta risaalata wallahu yacsimuka min annaas waxaa isku xidhan amarkii la amray tabliiqu dacwa iyo waxa weeyaan cismadaa loo ballan qaaday marka waxaan kaa ilaalin dadku inay kugu sameeyaan wax kaa hor istaaga dacwaddan gudbinteeda saas ayuu macnuu noqonaya waay albaqawi wuxuu yihi qaala albaqawi fi tafsir wallahu yacsimuka min annaas yaxfaduka yumnacuka min annaas fain qiil alaysa qad shuja ra'suhu wakusirat rabaaciyatuhu wauudiya biduruubi min alada qiila macnahu yacsimuka min alqatli falaa yasiluuna ila qatlik waqiila naزlat hadi اlaaya bacdama shuja ra'suhu liana suuraة almaa'ida min akhiri ma nazla min alqur'an waqiila wallahu yahusuka bilcismati min bayn الnaas liana nabiya macsuum arinka kale ay u daliishadeen qolooyinka hi sixirku xaqiiqa waa leey waxaa ka mid ah dee waa taxaquq lwaaqici oo sixirka saameyntiisiibaa dee dadka dhexdooda lagu arkay iyo wujuudkiisa tawatara wujuuduhu bayna annaas suuri ibnu qudaama waqad ishtahara bayna annaas wujuudu caqdi rajul can imraati in nin laga dabro xaaskiisa xiina yatazawajaha falaa yaqdir calaa ityaaniha waayahay xataa saara mutawaatiran laa yumkinu jaxdu waru'ya min akhbaari saxara ma laa yakaadu yumkinu tawaatu alkadibi fiih daliilka afraad waa in la idhaahdo eh, sidaynu arki doono dee sixirka qatli iyo dil baa laga ratibay soo ma marka ma wax iska waxa weeyaan khayaal iyo iihaama ayaa xukumka cuquubada intaa leeg yanaa laga laga ratibaya laga dhalinaya hadduu khiyaal yahay lagama dhaliyeen yanaa xukumka intaa qowlka kale wuxuu leeyay sixirku xaqiiqa ma laha mujarad khayaalaat wujuud xaqiiqiya maleh waa qowl muctazila wakadalika abu masuur almaturidi abu bakr aljasaas alxanafi ibnu xasm iyo bacdu asxaabi shaafici shaaray ayaa sidaa ku tegay si abu isxaaq alistiraabadi waayey waxay daliishadeen in nusuusta qaar ay sixirka ku sifaysay khayaal iyo kayd inuu yahay iyo takhwiif linnaas qaalu ya musa ima an tulqia وima an nakuna أwala man alqى qaala bal alquu faإida xibaalu wacisiyuhm yukhayalu ilayh min sixrim anaha tasca faأwjasa fii nafsihi khiifaة musa qulna la tkf inaka anta lacla walqi ma fii yamiinika talqf ma sanacuu inama sanacuu kaydu saaxir aayadda hore khayaal bay ku sheegtay aayad dambena kayd walaa yflixu saaxiru xayثu marka istidlaalka noocaasina sax maaha haddii lagaba soo qaado aayaddu inay leedahay sixirku waa ah khayaal dee noocyadiisi o dhan maa yanaa sixir mucayana oo kaa saxaratu fircawn ay sameynayeen unbay ku sheegtay maxay khayaal inuu aha lakiin sixir oo dhan baa khayaala aayaddu may odhan oo adacwa acamu min adaliil sheegashada la sheeganayo sixir oo dhami inuu khiyaal yahay iyo daliilku wuxuu tusinayo a nooc sixir gaar ah yanaa waa kala caamsan yihi waata kale ee tawahumka iyo takhayulka ayaddu ay sheegaysa mutacalliq bilmasxuur sixirka laftiisu inuu xaqiiqo ahaa aayaddu may diidin laakiin qofkii sixirku ciddii uu ku dhacay taiirka uu ku sameeyey inuu ahaa takhyiil iyo ihaam ayuunbay sheegtay waay ibn xajar wuxuu yihi wqwl yuhayilu ilay min sixri anaha tasca hadi aayau cumdau man zacma ana sixra inma huwa takyiir walaa xujata lahu biha wax daliil uguma sugna ana hadi waradat fi qisai saxarati fircawn aayad caama maaha qiso gaara dhexeed bay kuso aroortay siroolayaashii fircoon ayay kuso aroortay wakaana sixrum kadalik iyagu sixirkoodu takyiil ahaa walaa yalzaminu ana jamiica anwaaci sixri takyiilun in nooc sixira lagu sheego takhyiil dee ka dhalan mayso noocyada sixirka o dham inay yihiin inay takhyiil yihiin waxaa kaloo ay yidhaahdeen qoladan la sixirku waa takhyiil xaqiiqaba male haddii la dhaha sixirku xaqiiquu leeyahay dee waxaa isku qasmaya adiladii nubuwada manaa waxaa la dhahda mucjizaadka mucjizaat lambiya dalaail nubuwa iyo sixirka sidee sidee loo kala saaraya labadaas saasay yidhaahdeen daliishiga noocanina sax maaha waayo wuxuu ku dhisan yahay muqadimo baila oo ah ana khawaariq alcaadaat min jinsi waaxid dalaa-il min khawaariq alcaadaat waa wax dee wixii loo bartay khilaafaya wakadalika sixirkuna saa uu noqon karaa iyo shacwada khuraafaat lakin ma isku wada noocba khawaariq alcaadaat oo dhami oo jinsi qurabaa oo nooc quro la kala sooci karinba maya saasi maaha maraatib bay leedahay mutacadida iyo anwaac iyo sifaad lagu kala sooci karo dalaailulubuwa lagaga garan karo waxa weeyaan khawaariq ulcaadaad saaxirku uu la imanayo lagaga sooci karo walihada sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa annubuwaat wuxuu ku sheegay furuuq u dhaxaysa beyna aayaati alambiyaa wa gayri calaamadaha nebinimada tusiya ilaahay ambiyada uu soo raaciyo iyo waxyaabaha khawaariq khawaariqulcaadeed sixeroolaha iyo kuwaasi ay la yimaadaan ayuu kitaabkaa ku sheegay waxaan filayaa inta labiyo toban haa labiyo toban farqi buu ku sheegay kitaabkaas dalaail nubuwa nubuwaat madbacadda labada jusa juska koowaad saxixda shan boqol iyo sideed iyo konton awala wuxu uhi ana nabiya saadiqu fima yahbir bihi can ilkutub laa yakdib qad ambiyadu runun bay sheegaan weligood been lagu soo qaban maayo laakiin eh, sixiroolaha iyo faaliyaha iyo markiiba been baa lagu soo qabanaya waa farqi taas hal unabiukum calaa man tanazalu shayaaطiin tanazalu cala kuli afaakin ahiim waa talabaadee min jihati ma yamuru bihi hada wayafcalu min jihati ma yamuru bihi hada wayafcalu waxaa kala soocaya ambiyada iyo sixroolayaasha xataa hadduu mid waliba la yimaado biamrin khaariqi lilcaada dadka ka fajiciya wuxuu samaynayo iyo wuxuu dadka amrayo nebigu iyo wuxuu sixirooluhu samaynayo wuxuu dadka amrayaabaa kala duwan oo nebigu wuxuu samaynaya wax wanaagsan cadaalad buu amrayaa alab laakhira cibaadatullahi waxda acmaalu lbiri wاtaqwa waxaasu amrayaa samaynayaan saaxirkuna maa yukhaalifu dalik oo dulmi ah dad buu sixirkaa ku dulmiyaya dadka shirki buu faraya tacdiim dunya ee sixroolayaashu hadee jeeraale dadka madaxdaa ah inay idhahdaan mansib baanu idi gaadhsiinaynaa wakadalika waxa weeyaan in dadka qaarkood aqniya baanu idinka dhigaynaa ambiyadu waxaa kama shaqeeyaan waxaa kamida ah sixirka iyo kahaanada iyo waa umuur muctaada macruufa liasxaabiha inta badan laysat khaariqa licaadaatihim ayaat labya laa tkun ilaa lahum waliman itabacahum sixirku cid uma xidhna oo sifaadka sixiroola dad badan baa yeelan kara laakiin ambiyada iyo aayaadkooda wax iyaga ku gaara wey sixirku wax la baran karo laakiin nubuwadu wax la baran kara ma oo yunaalu bilkasb sixirka iyo waxaan yumkin an yucaarada bimilihi mid isagoo kalebaa laga horgeyn karaa lakin aayaat lambiya wax la midoo laga horgeyn karaa ma jiro ila wax laga horgeyn karaa haddii uu jiro aayad may noqoteen walaa yatuunaka bimalin ila ji'naaka walaa yatuunaka bimahalin ila ji'naaka bilxaqi aw axsana tafsiira saasuu ilahay subxana wa tacaala wahakada furuuqdaas ayuu sheegay ambiyadu laa yamuruu ila bimasaalix اcibaad fi lmacaashi wاlmacaad adoomaha dan waa adduun iyo aakhira ayay amraan sixirolgashan waa ka duwayen marka ha moodin haddii la idhaahdo sixir baa jira mararka qaarkood amuur khaariqa lilcaada samayn karaa kuhaan iyo wixii lamida in aayaatulambiya ay isku khaldami karaan yanaa ha wadaagaanba inay khaariq lilcaada yihiin lakiin waxyaaba fara badan bay ku kala duwan masalada saddexaad waxay tahay taiiru sixr sixirku saameyn ma leeyahay mise ma laha markaynu ka nimaadno waaqica wujuud jiritaan dhaba ma leeyahy markaynu ka nimaadno saameyn dhaba ma leeyahy laba masale aanay kala yihin labadaas qolooyin kale sixirku waa khayaal waxaa badankoodu ay leeyihiin saameyn maba lahaba laysa lahu taiir qolooyin waxaa jira qolooyin iyaga kamida oo leh saameynta uu leeyahy mid isaga ka imanaysa maaha laakiin waa saameyn ku imanaysa baqaha yani tusaalahaan isagu sixirka laftiisu qofka xanuun uma sababi karo laakiin baqihii khayaalkaa qofka uu ka baqay baa xanuun u sababi kara cabdiljabaar almuctazila oo kale ayaa sidaa yidhi lakiin waxay u badan yihiin inay qolooyinkaasi leeyihiin saameyn ma laha kuwa le saameyn u yeelan karaana waxay leeyihiin atairu laysa min nafsi laakiin baqaha dadka uu ku beeraya ayay saameyni ka dhalan kartaa bay leeyihin waayahay culimada badankood waxay idhahdeen sixirku taiir wuu leeyahay xanuun buu keeni karaa jasad ku dhaca xub iyo buqdi buu sababaa tasawuraat fi lcaql qofku inuu wax suuraystaa jirin wuu sababaa bay yidhahdeen waana qowlka ay eh, ahlu sunnaha u nisbeeyaan xataa eh, qolooyinka ahlulbidaca ahy sida raazi oo kale ahlu sunna saa yidhi buu odhanaya shekh islam ibnu taymiyan wuxuu kaga hadlay masalaha kitaabkiisa alfurqaan bayna awliyaa raxmaan wa awliyaa shayaan sabxada shan iyo toban laga bilaabo si fiican buu kaga hadlay aqwaashan wuu soo naqliyey waay sixirku markaa inuu saameyn leeyahay dee waxaa u daliilaa adiladii wujuudkiisa ka warramaysa oo nebigu alay isalatu salaam sixirkaasi uu xanuun ku noqday inuu ilaahay subxana wa tacaala ina amray sharka inaan ka magan galo haddaanu saameyn ba lahay oo maxay sharkiisa ilahay laga magan gelaya min shari nafathaati fi lcuqad qolooyinka markaale sixirku saameyn buu leeyahay iyo taiir iyaga laftoodu way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen masalada ku saabsan hal yaqdiru saaxir an yaqliba alacyaan saameynta sixirku miyay gaari kartaa inuu shay cayntiisa bedelo saaxirku tusaale ahaan tiirkan uu ka dhigo dibi ama uu qofkan ka dhigo daayeer mayay heer gaari karta kan yuxawil insaana ilaa xayawaan ama inuu dhagaxanta dahab ka dhigo ama waraaqa inuu ka dhigo lacag xaqiiqi ah inuu waraaqa ka dhigo nin baan garanayaa sidaas samayn jiray oo shaahadtuhu ana uu dhintay hadda ninkaasi waraaqa soo ururiyo odhan jiray maalin maalmaha ka mid waxaan usoo ururinay waraaqo hudheel meesha ku yaalay afka layska mariyey beriga hore maanadiisha naacimki ma jiri waraqaa layska mari jira deetana meel buu u dhigay saana dabeyshu qaadin dhagaxan buu saaray tooshna uu ku shiday halkaasuu istaagay annagana ka durkuu nagu yidhi wuxuu akriyay marka kana carruur yarar baanay waxaan ma fahmayno ninkaas inuu lacag sameeya baan maqalay lacag baan doonayna in yar kadib buu ka qaaday dhagaxantii lacagaydaan idinku soo gaadhin oo shan shilin ayay ahaan jirtay dowladdii soomaaliya hore oo midabkeeduna casaan yahay bay waraaqiya afka layska mariyaan soo ururna ay noqdeen marka u nasiye nacnayo xasan ku iibsan habeen kale waxaan garanayaa iyadoo meel aroosa la fadhiyo ayuu waxaa socday waktigaa lacag cusub ahaa labaatan shilin gini baa la odhan jiray labaatan shilin oo lo baa ku sawirnaan jirtay waraaqu waxa weeyaan isu ururiyuu sidaa u xidhay barkimadu ku fadhiyo hoosteeduu geliyey xoogay kadib uu kasoo saaray iyadoo ah labaatankii shilin oo nooda ah. nood maa lacagta cusub ee markaa bangiga laga saaray in la isticmaalay sheekh faysal labaad garanaysaan wuxuu ii sheegay inuu aabbihii u sameeyey sanduuq lacaga oo cusub kadibna muddo yar kadib sanduuqi uu noqday waraaqo caadiya markuu hore uu isticmaali waaye marka laba midkood bay sameeyaan culimadu waxay u badan inaanay qalbulacyaan samayn karin oo cayntii inaanay cayn kale u bedeli karin shayga laftiisii shay kale inaanay u bedeli karin waa laba midkoodu in shay ay soo xadaan sida qisada culimada qaarkood kutubta ay ku qoreen nin maka joogay makana lagama aqoon xalwad iyo waxa xalwad loo keeni jiray markaa shayaadiinta uga soo xadi jirtay yaman dukaan ku yaala marka in lacag xaqiiqiya waxaan uu yahay oo dee ay cid soo xadeenay kuu keenaan wax dhici kara taas waxaa kaloo dhici karta sida ninkaasoo kale aynu sheegay inuu khayaaliya lacagta nacnaca ku iibsanayey xoogay kadib de waraaqee iska noqonaysa indhaha iyaga iyo qofkii wax iibinayay indhihiisunbuu lacag inuu yahay uu moodsiiyey laakiin fi lxaqiiqa waa maxay waa waraaqo labadaa midkood wey waaya culimada qaarkood waxay dhahdeen saaxirku wuu awoodo an yaqliba xaqaa'iq alacyaan ilaa arrinkiisu uu gaadho inuu qofkii ka dhiga dameer ninkii hebel hebel ninbaa <laughs> dameer guri ku hor xidhan <laughs> noqonaya saamayntiisu tasil ilaa hada alxad ayay yidhaahdeen waaye culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya saaxirku tahiir waa leeyahay iyo sixirkiisu lakin laa yasil ilaa qalbi xaqaaiq alacyaam ayatu maa yasilu iley waa ataiir fi ljsaam halka u sarraysu gaari karaa waa inuu jidhka raadeeyu ku raadeeyo bilamraad iyo takyiiru lmazaaj qofka masaajkiisi iyo dabcigiisi inuu bedelo waxaanu jeclaan jirin uu jeclaado waxaanu nici jirin inuu naco iyo tasawuraad waxa weeye aanaan jirin inuu suuraysto waana qowlu jumhuuri ahli اlcilm ibnu xajar raximah tacaala uu sheegay waaye الshinqiiطiy raximah llahu tacala fi adwaء اlbayaan masalada maruu ka hadlayo maxalu nisaaceeda hadal dheer buu ku leeyahay oo khulaasadiisuna ay tahay in taiirka iyo saameynta sixirka marka laga hadlayo in saddex nooc ay saameyntiisu tahay nooc laysku waafaqsan yahay yaani saameyn laysku waafaqsan yahay umuuru yuairu fiiha sixru bilaa shak saameyn sixirku inuu leeyahy laysku waafaqsan yahy boqolooyinka saameynta u yeelaya ay isku waafaqsan yihin katafriiqi bayna zawjeyn wa imraad ajsaam wاlxubi wاlbغd arimaha sixirku saameynta inuu leeyahy laisku waafaqsan laba umuuru laa yuairu fiiha sixr waxyaaba sixirku aanu saameyn aanu yeelan karin bilaa shaki kaxiyaa ilmowta oo qof dhintay oo nafbaxay sixiroole sixir kuma noolayn karo jundub ibnu cabdillaah saxaabigii la odhan jiray markuu sixirooli qoorta ka jaray sixiroolu dadka wuxuu sixiru takhyiil buu ku sameynayey wuxuu u tusinayay inuu qof dilayo qoortiina halkaa uu dhigayo intii kalena halkaa haddana uu isku soo celinayo qof nooluu noqonayo marka intuu dadkii dhex qaaday ayuu saxaabigaasi qoorta ka jaray markaasuu yihi falyuxyi nafsahu in kaana saadiqan <laughs> hadduu run idiin sheegaya bal isagoo haisnooleeye buui anaa qoorta ka jareen arrinka saddexaad waa umuuru hiya maxalu khilaaf bayna alculamaa waa qadiyadda qalb lcayaanka ka qalbi linsaani ximaaran aw ilxajari dahaban sida saxiixaana waa taasi inaanay jirin xukumka sixirka waa maslada maslada misaad weye tacriifkiisa inuu xaqiiqo iyo khayaal uqeybsamo inuu taiir leeyahy masalatu raabica xukmu sixr culimadu waxay isku waafaqeen inuu sixirku xaaraan yahay horta bal min kabaa'ir dunuub inuu yihi wqad naqla alijmac calى dalika غayr waxid min اlculamaa minhum الnawowi raximah اllahu tacala fi sharxi muslim lakin waxaa la isku khilaafay fi darajati taxriimihi hal y waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay ana min asixri shirkan noocyo shirkiyo sixirku inuu leeyahy lakin waxaa la isku khilaafay hal yakunu sixru shirkan fi kuli اlaxwaal hal jamiicu anwaacihi shirkun wa kufr noocyada sixirka oo dhami ma wada kufriyo shirkiba mise kuwo shirkiya iyo kuwo xaaraanoo xaddu shirki aan gaadhsiisnayn labadaba wuu leeyahy laba qowl baa la khilaafay qowl odhan ana sixra shirku mukhriju min almila sixir oo dhami waa shirki iyo kufr mukhrij min almila diinta lagaga baxayo waana qowl jumhuur culama min alxanafiya walmalikiya walxanaabila waxay daliishadeen adilo qaarkood matniga inoogu iman waxaa ka mid a ah ana la xakama calaa man tacaata sixra bilkufr cidda sixir samaysa ilaahay gaalnimu ku xukumay watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu ma gaaloobin maa kafara sulaymaan macnaheedu waa maxay maa saxara sulaymaan hadduu sixir isticmaali lahaa kaafir buu noqon laha lakina shayaaiina baa kafaruu limaada kafaruu jumlada ka dambaysa waa tacliil limaa qablaha waxay u kufriyeen lanahum yucalimuuna naas sixr sixirka dadka berayeen bay ku kufriyeen waay culimada le war sixir oo dhami kufri ma aha waxay leeyihin dee aayaddani may odhan sixir oo dhan baa kufriya in noocyadiisa qaar ka mid ay kufri yihiin ayuun bay aayaddu sheegtay marka daliilku dacwada iyo sheegashada waa ka khaasiisanya waxaa ka mid ah ana allaha nafa alkhalaaqa wanasiiba fi laakhirati can isaaxir biilaaq inaan wax nasiib iyo dheefba saaxirku aakhire ku lahayn buu ilaahay sheegay cidda la idhaa waxba kuma lahana waa gaal walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq qofka diintiisa waxay ogyihin yuhuuddu qofkaad sixir diintiisii ku bedeshaa inaanu aakhire waxba ku lahayn min naibu waman nufiya naibu fi aakhirai waman nufiya canhu naibu fi اlaakhirati bilkuliya laa yakun ila wanafyu naibi wanafyu naibi fi اlaakhira bilkuliya laa yakunu ila lilkaafir buu yihi shinqii dina qofkaasi aakhiro waxbaba kuma leh waa gaal wey tanna waa laga jawaabo waxaa la yihi de aadana tusin mayso inuu yahay waa nooc sixirabay dee ka hadlaysa sixir makhsuusa ayay ka hadlaysa waxaa kaloo leh allaha qaabala bayna asixri waliimaan sixirka iyo iimaanku ilahay iska soo horjeediy walow anahum aamanuu wataqow lamahuubatu min cindi illahi khayru low kaanuu yaclamuun sixirkana horaa loo soo sheegay iimaankiina halkan marka labadaas inaanu kulmi karin bay daliil u tahay maydhaha tanna waa laga jawaabay laba jawaabood in la idhaahdo dee iimaanku ma aslul iimaankiiba iimaankan sixirka laga horjeediyey oo qofku u gaaloobaya weeye hadduu sixir la yimaado mise waa aliimaan lwaajib waa dembi weynoo qofka iimaankii waajibka waajibkahaa ka daciifinaya miya walwaasuliimaankiiba haysta waa talabaadee dee sixirkaa gaarkaa ah ee aayatulbaqara lagu sheegay ayay aayaddani ka warramaysaa sixir oo dhan ka warrami mayso waayo waxaa kaloo yidhahdee waxaa u daliila inuu kaafir yahay ama sixir oo dhami kufriya an allaha nafa alfalaaxa can isaaxir mulaqan falaaxoo dhan baa laga anfiyey saaxirka iyadoon waxba laga soo reebin walaa yuflixu saaxiru xayu ata nafyu alfalaaxna laa yakunu ila fi xaqi lkaafir bay yidhahdeen nacam qur-aanka nafyu lfalaax kumau iman ila fi shani kufaar fi shani kufri lmuqhrij min almilla saxaabada qaarkood waa ka aroortay nafyu lfalaax inay u isticmaaleen wax kabiiraha inay ku isticmaaleen masaladaasna waa ina martay low midta wahiya calayka ma aflaxta abada xadiidkaa markaynu sharaxayna dib baad ugu noqon doonta waxaa kaloo ay yidhaahdeen sixir wuxuu kufri u yahay liannahu laa yataxaqaq ila bilisticaanati bishayaaiin shaydaan la kaalmaysta mooyaane wax kale kuma xaasili karo shaydaanna cidna u kaalmayn maayo ilaa shirki la sameeyo iyo cibaadatu hayr qowlka kale wuxuu leey war sixirku wuu qeybsamaa wuxuu qaybsamaa ilaa ma huwa kufrun akbar sixir kufri akbara wahuwa aladi fiihi nisbatu shay min khasaa'is illaahi ila lmakhluuq aw sarfu shayin min xuquuq illaahi ilaa gayrihi oo sixirka ay ku jirto in sifaatkii ilaahay cid aan ahayn loo nisbeeyo khasaaistii ilahay si alcilmu bilgeyb oo kale iyo alqudratu calaa kuli shay ama xuquuqdii ilaahay oo dee cibaadaadku ay ka mid yihin ilahay cid aan loo sameeyo markaa sixirkii dee cibaadatu hayr ilahay koobsanayey shirkiga koobsanay wey wa minhu ma huwa kabiira min alkabair waxaa kaloo sixirka ka mid a ah mid dembi weynuun ah oo aan ahayn waxa weeyaan kufri iyo gaalnimo huwa alqaa'im cala alkhidaac waltamwiin walictimaad calaa khawaasi bacdi ashyaa waa ka loo isticmaalayo dawooyin oo kale ee taaiir ku yeelanaya cuquush iyo ajsaada iyo quluubta ama takhyiil la isticmaalayo cid lagu dhibayo min ashhari man dahaba ila hada alqowl alimaam shaafici fi kitaab um bay ku taalla inuu yihi sixirku waa waa noociyo kala duwan marka markiiba saaxirka xukun ma siin karno fa lisaaxir sif isixra aladii tasxaru bih saaxirka waxaa lagu odhanaya waa bal sixirkaaga sheeg fain kaana ma yasxaru bihi kalaama kufrin sariixin istutiiba minhu fain taaba wailaa qutil hadduu wuxuu ku sixirayaa uu yahay hadal gaalnimo ah ducaau hayr ilahi baa ku jira ama alistigaatha bigayr illaahi ama khasaaista ilahi cid aan loo nisbeeyo toobadkeen baa laodhan haduu toobadkeeno waa sax haddii kale waa la dili waukhida maaluhu fay ila waa murtadi wain kaana maa yasxaru bihi kalaama laa yakuunu kufra wa hayra macruuf wuxuu ku sixiraya haddaanu gaalnimo ahayn hadal la garanayna uu yahay walam yadura bihi axada nuhya canhu fain caada cuzr cidna aanu ku dhibaatayn waan iska daabaa la odhan hadduu ku noqdona waa la waa la tacziiri wain kaana yuclam anahu yaduru bi axada min gayri qatli facamida an yacmalahu cusir haddii laogaya inuu cud ku dhibayo aan dhibkaasina dil aanu gaadhsiisnayn oo u camdiyo waa la tacsiiri wain kaana yacmalu camala ida camilahu qatla macmuul bihi waqaala camidtu qatlahu qutila bihi hadduu cid ku dilana waa loo dili doonaa qawadan ilaa an yashaaa awliyaa an yakhuduu diyatahu xaalatan fii maalihi marka sixirku waa laban haddii wax adawaadku isticmaalaya in adawaad kufriya shirkiya uu koobsanayo waa gaalnimo waxaa kaloo dhici karta inaan wax gaalnima qofku isagoon samayn wax sixiro sida inuu isticmaalo tusaale ahaan adwiya maalan waxbuu ismarinayaa deetana dabkuu dhexgelaya wuxuu le bala guban maaye ama qofkiibuu siinayaa dawo tasawurkiisii khalkhalisa ama qalbigiisi xagga xubigiiyo buqdiga bedesha min ayri an yafcala kufra min ayri an yartakiba shirkan isagoo wax gaalnimaan samayn isla markaana aan wax shirkiya aan ku dhicin labada nooco waa jiraa bay leeyihin waayo culimada markaa qowlkaa rajaxday shaaficiyada kuma eeka bacd culamaa almaalikiya maalikiyadu sida kale qabaan saynu sheegnay lakin bacd culama maalikiina saasay rajexeen sida alqaraafi oo kale fi lfuruq ama aliطlaaqu biana kula maa yusama sixran kufrun fasaxbun jiddan buu yihi sixirku waa nocyo in wax alaalo wixii magaca sixir wataba la haa waa gaalnimo waa arrin aada u adag buu yihi shinqiiti baa ka mid raxima llahu tacaala oo tafsiilka noocaasiya geliyey sixirka hadduu kufri koobsanayo waa kufr bilaa nisaac wa minhu sixru haaruuta wamaruut almadkuur fi suurati اlbaqara fainahu kufru bilaa nisaac si aayaadkuba ay tusiyeen ayaadkan markaas sixirku inuu kufriya tilmaamayaana nooc quray kusoo arooreen bay leeyihi anwaaxu sixri oo dhan ka hadli maayaan wax daliilo oo le sixir waxaa la idhaa oo dhamina waa kufri ama waxay shareecadu sixir ku sheegto o dhan baa kufrigana ma jira bay leeyihi kullu sixrinna laa yashtamilu calaa kufrin wa shirkin sixir oo dhamina kufriyo shirki koobsan maayo waayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labadan qowl khilaafa ka dhexeeya waa khilaaf lafdiya oo qolooyinka yidhi sixirku waa kufri cala alilaaq iyo on kala qaadqaadin sixir oo dhan uma jeedaan ee waxay u jeedaan asixru almachuud waxaa inta badan shareecadu ay sixir ku sheegtay magaca sixirnimona loo bartay oo ah sixirka koobsanaya shirkiga iyo kufriga kaasay ujeedaan qolooyinka hi sixir o dhami waa kufr alisticaadau bshayaain walistiaaatu bihim wadabxu lahum waxaa koobsanaya qolooyinka idhi tafsiil baa ku jirana magacay waasiciyeen oo sixirka kumay koobin kaa kufriga iyo gaalnimada koobsanaya walihaada bay u qeybiyeen mid kufriya oo ka gaalnimada koobsanaya iyo mid dembi ah oo ah ka aan gaalnimo koobsanayn culimada saa ku tagtay in khilaafku uu lafdi yahay waxaa ka mid a ah sheekh sulayman bn cabdilah bitaysiir alcasiiz alxamiid saas ayuu ku sheegay wakadalika culimo kale oo markaa saa sheegayna waa jiraan waxaa ka mida ah waxa weeyaan ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu yihi waqad zacama bacduhum ana sixra laa yasixu ila bidalika yani ilaa in shirki iyo gaalnimo la sameeyo mooyaane sixir si kaleba inaanu ku suurtoobahayn bay sheegtay wacalى hada fatasmiyatu ma cada dalika sixra majaazun kaiطlaaqi sixri cala alqowl اlbaliiq ka qolada leh sixirku waa gaalnimo waxay leeyihin sixir maba suurtoobayo ilaa la gaaloobo oo laabudda an yatadamana wayashtamila calaa kufrin wa shirki haddii wax kale sixir lagu sheego sida balaaqada oo kale aftahanimada waa majaasan baa loogu ilaaqay sixirka xaqiiqiga kaasi maaha waay musanifku raxima allahu tacaala baabka wuxuu ku shegay maslada qatlu saaxir ku saabsan adilada dhexeeda inoogu imanaysa baabka wuxuu ku sheegay toddoba daliil adaliil awal oo qowl lahi tacaala buu baab yahay buu yihi ilahay uhi walaqad calimuu dhab ahaan way ogaadeen laman ishtaraahu ee ana man ishtaraahu in qofka sixir diintiisii ku bedesha istabdela bihi diinahu maa lahu inaanu ugu sugnayn fi laakhirati aakhiro min khalaaqin ay min nasiibin yacanaa qofka sixirkii sixir bedel qaata oo intuu sixir qaato diintiisii ka taga aakhira inaan waxba ku lahayn cidda ogaatayna sida ibnu kaiir sheege waa alyahuud walaqad calima alyahuud aladiina istabdeluu bisixri can mutaabacati rasuul liman facala ficlahm dalika ana maalahu fi laakhirati min khalaq ishtirahuna macnaheedu waa akhada bihi qofka sixirkii qaata marka ishtiraagu waa kinaaya can اlahd bisixr waxaana ishtiraa loo cabiray iyadoo qaadasho sixir iyo barashadii ku dhaqankii laga hadlayo kaanahu ishtaraa dunyaahu biaakhiratihi waistbdalahaa biha inuu diintiisii adduunye ku bedeshay aakhiradiisina adduunye ku bedeshay buu ka dhiganyay min khalaq khalaaqa halkan maxaa looga jeeda culama waa isku khilaafeen xujo male waa la yihi diin male waa la yihi nasiib malena waa la yihi ibnu jariir wuxuu rajaxay khalaaq inuu yahay huna bimacna nasiib waxaanu arintaa u daliishaday in kalaam lcarab uu tusinayo wa wlى hadi aqwaal bsawaab qowlu man qala macna اkhalaaq fi hada mowdic annasiib wadalika ana dalika macnaahu fi kalaam اlcarab wاlkhalaq fi kalaam اlcarab bimacna nasiib weeyaan bu waxaana minhu qowl nabiyi layuayidana allahu hada diina biaqwaami laa khalaaqa lahum laa nasiiba lahum yani laa nasiiba lahum aayaddan waxaa loo daliishaday sixirku inuu kufri yahay sixirka markaa alladii yatadamanu ashirka wاlkufra kalisticaadati bاshayaaiin inuu kufri yahay bay daliil u tahy waxa sixir leeloo dhan baa kufriyo daliiluba waju dilaalna waxa weeye calى dalik ma fiiha min nafyi اkhalaq can saaxir saaxir aakhiro waxba kuma le soo lama odhan fahada daliil calى kufrihi lannu lam yarid fi الsharci ila fi xaq اlkafir aakhiro waxba kuma le waxaa la yidhaha un qof gaal ah waayo muslim xataa hadduu naar galo aakhiro waxbuu ku leeya dee jannu ku dambaynaya daliilka labaad waa qowluhu ilaahay uu yihi yuminuuna waxay rumaynayaan biljibti waaaguut bay rumaynayaan qaala cumar wuxu uhi aljibtu waa asixru waaaguutuna waa ashayaan qaala jaabiru wuxuu yihi alawaaqiitu waa kuhaan waa faaliyayaal kaana yanzilu calayhim shayaanu shayaan baa kusoo degi jiray fi kulli xayin waaidin waaxidun qabiilo kastoo qabaailka carbeed ka mida mid baa dhex joogay yana kala xukumo oo ay u xukum doontaan aljibt waaaquut macnahooda in laysku khilaafay horeynu sheegnay aljibt waa alasnaam baa la yidhi aaquutna waa taraajamatu lasnaam waqiila aljibt waa alkaahin waaaguut waa rajul min alyahuud qiila aljibt waa asixr waaaguutna waa ashayaan tafsiirka jaamica limacna aljibt waaaguut bayn hadda maanta sheegeyna tafsiirka labadoodaba jamcinaya waxaa had iyo jeer tafsiir loo sheegaya waa tafsiir bilmithaal oo afraaddiisii mid kamida la sheegaya lakin tafsiirka jaamica limacna jibt waaaguut waxa in la ihahdo ana aljibta waa kulu bail wax kastoo baila jibti la hahda sixir ha noqdo shirki ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo kulu bail baa la dhahdaa maxay jibt ana aljibta huwa kul baili min shirki wasixri wagayri dalik wاطaaguutu kulu muzakrifin lilbaili wاطaaguutu kulu muzakrifin lilbail daaquutna waxaa la dhahdaa mid kasta oo baailka qurxiya oo dadka ugu yeedha kashayطaan wa daaquut lannu yuzakrifuha albail wالsaaxir wاlkaahin wاlasnaam wاlumaraa wa culamaa الsuu dhammaantoodba waa awaaqiit wey so maydaan fahmin maxau yidhi almacna aljaamic limacna aljibt waطaaguut waa maxay ma huwa اljibtu kulu baili ana اljibta kulu baطili wالطaaguut kulu muزkrifin lilbaطil kaالshayطaan wالsaaxir wاlkahin wاlmunajim wacaalim الsuu waamiir الsuu dhammaantoodba waa awaaqiit kulu muزkrifin lilbaطil wاlamir bihi waay waa yahay macaanidan kale loo sheegay iyo tan sayn isu waafajiyen waxay isu waafajiyen inu idhaahno macaanidaa loo sheego o dhami waa tafsiir bilmithaal waa tusaale un oo haddii la yidhaahdo aljibtu waa asixru dee waa sixirku waa baail marka jibtigi waa ka mid de eh, afraaddiisii buu ka mid yahy eh, tusaalun baa loo sheegay haddii la yidhaahdo taaquudku waa shaytaanka taaquudku waa kaahinka taaquudku waa rajul min alyahuud waa tafsiir bilmithaal waa tusaalun baa loo sheegay un kullu haaulaai waa maxay awaaqiit ibnu jarir wuxu uhi fi tafsiri wasawaab min alqowli cindii fi طaaguut anahu kulu dii طugyaan calى اllah waa mid kasta xuduuddii ilahay ka tallaabay facubida min dunihi ima biqahri minhu liman cabadahu oo ciddaa caabuday inuu ku khasbay ay tahay wa ima biطaacati miman cabadahu lahu ama layska adeecay wainsaana kana dalika almacbuud insaan ha noqdo kaa la caabudaya aw shayطaanan ha noqdo aw wahanan aw sanaman aw kaa'inan ma kana min shay shekhu islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa tafsiirka jaamica ah ku sheegay majmuuc fataawaha mujaladka sideed iyo labaatanaad sabxada laba boqol wuxuu yihi faina طaaguuta huwa طaagi min alacyaan mid kasta oo xadkii ilaahay u dhigay ka tallaabay oo mujaawasat lxaddi sharci sameeyey waa طaaguut shayطaan saaxir kaahin qof dadka xumaan ugu yeedhaya o qurxinaya huwa طaaguut wاljibtu huwa wاljibtu huwa min alacmaali wاlaqwaal waa bailka laftiisa jibtuguna waa aqwaasha iyo acmaasha bailka ah kama qaala cumar bn khaaab aljibtu asixru waa bailka laftiisii ayuu jibti ku fasiray cumar tusaale ayaanu sixirku u yahay ee maaha sixirun baa jibtiya bal kulu bailin waa maxay waa jibtun wطaaquutuna ashayطaanu buu ihi cumar طاغuutkuna waa mزkrif lbaطilkii sooma daaci ilayh walihada qaala النabiyu alciyaafaةu wالطiyaraةu wالطarqu min اljibti waxaasoo dhan baasaysigii iyo faalintii iyo acmaasha bailka o dhan jibtu xadiidkaasi ku sheegay waay wa qaala sheekh cabdالlahi bn cabdiلرaحman aba buطayn kama fi durar الsaniya juska saddexaad sax laba boqol sideed sagaashan smu طaaguut yashmal kula macbudi min duni min duni الlah mid kastoo ilahay sukadii la caabuda waa طaaguut wa kula ra'si fi الضalaal iyo mid kastoo dadka lumitaan madax ugu ah yadcuu ilى اlbaطil wayuxasinu wayashmalu ayضa kula ma nasabahu الnaas lilxukmi baynahum biaxkaami اljaahiliya cid kastoo dadku waa xukum jaahiliya yidhaaheen ugu kala xukun waa طaaguut almudaadaةi lixukm اllahi warasuulihi wayashmal ayضa alkaahin wالsaaxir wasadanaة اlawthan taraajamat alawthaan ama alasnaam oo kuwaa dee muriidada u ah addaacina ilaa cibaadat almaqbuuriina wagayrihi bima yakdibuuna min alxikaayaat almudila liljuhaal almuhima ana almaqbuura wanaxwahu yaqdii xaajata man tawajaha ilayh wa qasadahu facala kada wakada kuwaa dadka u qurxinaya dee xabaala in la caabudo l weligan waxaasuu sameeyey waxaasaa laga arkay waxaasoo dhami waa taaquut buuri ibn dee qowlkiisa waa macruuf waay wuxuu musanifu ka soo naqilay cumar oo ana aljibta huwa asixru waطaaguut huwa shayطaan waxaa wariyey saciid ibnu mansuur fi sunani wakadalika ibn abi xaatim fi tafsirih wاطabariyu fi tafsirihi wa huwa صaxiix sanadkiisu waa صaxiix ma diidaya tacriifkan aynu sheegnay oo jibtigu inuu yahay kulu baطil طaaguutkuna inuu yahay kulu muzakrif wadaaci ilى baطil maya waa tafsir bاlmithaal oo jibtigu waa sixirka buu ihi markaa sixirkuna waa bail soo ma daaquutkuna waa shayطaanku ihi shayطaankuna waa musakrif lilbail waa min baabi tafsiri bilmithaal waana shay macruufa cinda الslf wmacna اljibti acamu min الsixr wamacna الطaaquut acamu min الshayطaan marka mihaaliya tusaale buu noqonaya aharka jaabir calaqahu الbukhaari fi kitaab الtafsir isagoo mucalaqu bukhaari kitaab tafsir ku wariyay min saxiix waslhu bn abi xaatim kama fi takliiqi tacliiq libni xajar aharka haddaba jaabir lam yarid fi tafsiri hadi اlaaya yuuminuuna biاljibti wالطaaguut aharka cumar wuxuu tafsiir u yahay aayadan baabka musanif u keenay lakin aharka jaabir la lam yarid fi tafsiri hadi اlaaya wuxuu ku soo arooray fi tafsiri qowl lahi tacala yuriiduuna an yataxakamuu ilى طaaguut ayuu ku soo arooray sida tafsir ibnu jariir ku qoran waxaa la weydiiyey suئila can الطawaaqiit alati kanuu yataxaakamuuna ilayha faqala kana fi juhayna waaxidu wafi aslama waaxidu wafi kuli xayin waaxidu wahiya kuhaanu yanzilu calayha الshayطaan haddana musanifku aayadan baabka ayuu tafsiir uga dhigay aharka jaabir isagoo kusoo arooray fi tafsiri alaayati اlأkhra sababtuna intaa waa garanaya sheekhu sababtu waxa weeye waa liijtimaali اlaayateyni cala almacna اlmaqsuud oo طaaguutka aayadda baabka waa ku jira yuminuuna biاljibti wالطaaguut aayaddaa kale yuriiduuna an yataxakamu ila aaquutna wuu ku jiraa wajhu dilaalat ilaaya calaa maqsuud ilbaab waa maxay ana fiiha dama alyahuud cala aliimaani biljibta waaaquut aayaddani yuhuud bay dhaleecaysa waxay ku dhaleecaysay inay jibta iyo aaquut rumeeyeen aljibtuna maxaa lagu fasiray ama afraadiisa ka mid a ah? asiru wahuwa sixru calaa tafsiiri cumar tafsiirka cumar marka la qaato waa maxay jibtigu sixirka laftiisa calى tafsiiri jaabirna jibtiga miyaa lagu sheegay ya tafsiirka jaabir jibti miyaa lagu sheegay ama aharka jaabir xaguu markaa cilaaqo kale leeyahay sixirka wa calى tafsiiri jaabir lama bayana saaxira lima bayna الsaaxir wاlkahin min ااجtiraak fi اlisticaanaةi bاshayaaطin wاdacaaءi alcilmi bاlgeyb wuxuu sheegay tafsiirka jaabir in kaahinku uu yahay daaquut soo ma dee kaahin iyo saaxirna maxay wadaagaan shaydaan kaalmaysi iyo cilmulgeybka inay sheegtaan bay wadaagaan soo marka haddii uu kaahinkii ku sheegay jaabir daaquut fa min baabi alwlaa an yakuuna saaxiru daaquutan waadix jaabir ibn cabdilaahi muxuu daaquut ku sheegay alkaahin kaahin iyo saaxirna maxay wadaagaan alisticaana bالshayaaطin wاlisticaadaةi bihim wاdicaa cilm اlgeyb bay wadaagaan faإida kana اlkaahinu طaaguuta famin baabi اlأwlى an yakuna saaxiru طaaguuta wma duma faacilu fahuwa muxaramu mar haddii yuhuud lagu dhaleeceeyey sixirka dee wax kasta oo cidda samaysay la dhaleeceeyena waa xaaraan noocu hada taxriimna waa maxay ila taxriimku darajaad buu leeyahy wax xaaraana oo sagiira wax xaaraan oo kabiira ah wax xaaraana oo kufriya noocu hada taxriimna waa taxriimu kufrin kama bayanat iladila اlأkhra sida adilada kale ay caddaysay ayib hal masala hadaba idinku baraarujinaya alistidlaal bihadi اlaaya fi baab الsixr waa binaaءa calى bacdi اlaqwaal soo ma aayaddan in baabu sixir iyadoo la joogo la daliishadaa maxay ku dhisantay dee aqwaasha qaarkeed bay ku dhisantay oo ah in jibtigu uu yahay sixirka calaa tafsiiri cumar bay dee ku dhisanta sooma ila jibtiga waxyaabo kaleba waa lagu fasiraya laakiin innaga ishkaalka waxaa inaga saaraya inaynu nidhi jibtigu waa baail oo dhan wasixru baailun soo ma laa shaka min afraad iljibti buu markaa noqonaya marka mar hadday saa tahay kaana lawlaa bilmusanif an yastadila bigayriha min alaayaati alwaarida fi sixr waxaa ka fiicnayd aayaddan inuu baaba ku keeno aayaadka kale ee dee sixirka si cad uga hadlaya ila jibtigan waxaan sixir hayn baaba lagu fasiray soo ma isna wuxuu ictimaaday tafsiirka ku fasiraya jibtiga sixirka sida qowl llahi tacaala walaa yuflixu saaxiru xayu ata iyo wma kafara sulaymaan walakina shayaaiina kafaruu yucalimuuna annaasa sixr wama unzila cala lmalakeyni bibabila haaruuta wamaaruuta wama yucalimaani min axadi xatى yaqula inama naxnu fitnaة falaa takfur saasaa fiicnay daliilka saddexaad oo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslm qaala wuxuu yihi ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada almubiqaat ah kuwa u xalaaga qaala waxa h ya rasuul allah wamaa huna waa maxay qaala wuxu hi ashirku billahi weeye in ilahi loo shariik yeelo wasixru weeye waqatlu nafsi naftii dilkeeda wey alatii taasoo xarama allahu ilahi xaarantimeeyey qatlaha ila bilxaq xaq in lagu dilaya mooyaane waaklu riba ribada qaadashadeeda weeye waaklu maal yatiim xoolaha agoonka in la qaato weeye watawallii waa cararka la cararo cararayo azaxf markay labada ciidan isku soo silqayaan waqadfu lmuxsanaat weeye waa dumarka xorta ee dhowrsoon in ziino lagu sheego alghaafilaat ee waxa lagu sheegaya moogan ee almuuminaat musanifku raxima llahu tacala xadiidkan cidda warisay muu sheegin miyidin qor in cid warisay hakada awrad اmuصنف hada الxadيiث غayra maczumi wاxadiiث fi buaarي wamslim buhari mslim baa xadika wariyay اjtanibuu macnaheedu waa ibtaciduu ka dheeraado kunuu fi janib waltakun tilka اlumuur fi janibin aakhar idinku dhinaca ahaada ashyaadan xunxumina dhinaca kala ahaato ka fogaada waana ablaq min mujarad اlamri btark utruk kuway ka xeel dheertay oo ka taga iyo ijtanibu waxaa xeel dheer ijtanibu oo ka tago weliba ka fogaada weyaan macnaheed asabca almuubiqaat eeg u fiirso sheekh asabca waa cadad cadadku mafhuum ma leeyahy mise mala mise maxalu khilaaf laakiin imika waxaa la socota inay jumladu tahay muaraf mucarafatu طarafayn oo asabca almuubiqaat macnuhu uu noqonayo haddii seedaa loo qaato toddobada iyagu uun waxalaaga toddobada iyagu uun waxalaaga marka xasri baa dee laga fahmayaa <clears throat> in acmaasha xunxun ee lagu halaagsamaa toddobada un ay tahay xasrigaasi mafhuumkaasi se ma sax ba ah waa maya waayo nusuus kale ayaa tusisay waxyaabo kale oo lagu halaagsamoon toddobadan haynina jira ibnu xajar raxima llahu tacaala cishuruuna khasla buu sheegay kuwa ansaxay iyo kuwa aan ansixinba bifatxi lbaari kadib uu markaa odhanayaa maxaa xadiidka lagaga jawaabaya wayuxtaaju cinda hada ila aljawaab can alxikma fi liqtisaari calaa sabcin haddii waxyaba waxalaga ay toddoba toddobadan ka badan yihiin oo labaatanba anigu aan isu keenay waa maxay xikmadda ku jirta in toddoba u la sheegay wayujaabu biana mafhum alcadad laysa bixuja waxaa laga jawaabi kara la haha mafhum alcadad xujo maaha wahuwa jawaabu daciif wbianahu uclima awala bilmadkuuraat iyo in la haha marka hore toddobadana nebiga loo sheegay kadibna kuwo kalaa loo sheegay uma uclima bima zaad fayajibu alahdu bizaaid ama aw ana alikhtisaara waqaca bixasabi maqaam ama maqaamkaa keensanaya toddobada in laga hadlo tusaaleaan toddobadaasaa jiray waktigaas ama aada u faafsanaa ama qofkan weydiinayaybaa toddobadaasi cilaaqo la lahaa binisbati lisaa'il aw ma waqacat la waaqicatu wanaxwu dalik almuubiqaat waa almuhlikaat macnaheedu oo in la halaagsamay sababu noqonayaa qofkii sameeye halaagsamo ashirku bilah ashu istiqraaqiya noqon kartaa shirki o dhan in loo jeedo caadiyana way noqon kartaa akbarki in loo jeedo asixr horeyn usoo qeexnay waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq xarama allahu qatlaha biayri xaq waana naftee nafta ilaahay dilkeeda xaaraantimey waa almacsuumatu biislaamin aw dimatin aw cahdin aw amaan waa afar nafood almacsuumatu biislaam naf islaamnimo dhiiggeeda lagu ilaaliyey aw dim ama mid lagu ilaaliyey dimo oo jizyo in lagula heshiiyey aw cahdin ama heshiis nabadgelyo in lala galay aw amaanin ama in la magangeliyey walow naftaa qowmkeedu muxaaribiin ba ha noqdaan kuwa muslimiinta la dagaalamaya afartaa nafoodba dilkooda ilahay u xaaraantay ilaa bilxaqna ilaa idaa facala amra sharca allaahu alqatla min ajlihi inuu sameeyo mooyaane qofku arin ilaahay in lagu dilo u sharciyey aklu ribaana akhduhu baa looga jeedaa cun amaha cunin mar haddaad qaadato arinku halaagayaad samaysay akli maxaa loo cabiray nadaran lilhaali oo inta badan xoolaha ribada ama xoolahaba cunis baa loo haysta aklu maal yatiimna waa la mid isna xooli agoonka in la qaataa looga jeeda ama la itlaafiye la baabiyo sida la doonayaa loo isticmaalo alyatimna man maata abuuhu walam yabluq qof kastoo aabihii dhintay isagoon qaangaadhin maauud min alyutmi wey wahuwa linfiraad aynu ka gooni noqday can ilkaasib wlmuciil cid usoo shaqayn lahayd ee masruufi lahayd oo alaba wtawali ywm zaxf alfiraaru min alkufaar fi xaali xarbi baa loo jeeda iyadoo dagaalkii lagu jiro qofki inuu cararo gaalada ka cararo muxuu kabiira u noqday lima fii min taqdiil lilmuslimiin muslimiintii buu hoojinayaa inay jabaan bay arrintaasi sabab u noqonaysa xaaladaha laga soo reebay ida kaana mutaxayizan lilqitaal maca fiatin ukhraa min almuslimiin hadduu koox kale u tegayo xoojinaya tusaalahaan sababta halkaa uga baxay haytaata iyo ida kaana mutaxarifan lilqitaal xeelo dagaal hub buu soo qaadanaya tusaale ahaan ama hubkii baa ka xuma hadduu soo hagaajisanaya labada xaaladood baata lagu sheegay fii qowli ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluuhum ladbaar waman yuwalim yowmaidin duburahu ila mutaxarifa liqitaal mid dagaal u xeeladaysanaya inuu yahay mooyaane aw mutaxayizan ilaa fica ma koox kale ku biiraya faqad baa biqadabin min allah wama'waahu jahannamu wabi'sa lmasir xaaladda saddexaadna waa an yakuuna jeysh lcaduwi akara min milay jeyshi lmuslimiin in cadowgu muslimiinta labanlaabkoodu ka badan yihi markaana dee waa laga carari karaa yaa ayuha nabiyu xarid almuminiina cala lqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn wain yakun minkum miatu yaglibu alfa min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun markaasaa la nasakho alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fainyakun minkum miatu saabiratu yaglibu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni biidn illahi wallahu maca saabiriin wqadfu muxsanaat alghaafilaat qadfigu waa alramyu bizina cala sabiili tacyiir qofka in zine lagu sheego iyadoo lagu ceebeynayo almuxsanaat waa alxaraa'ir alcafiifaat oo addoonta yanaa xukunkani ka dhalan maayo wa kadalika haddaanay gabadhu cafiifo ahayn ee gabadh xumaanta iyo zinada lagu yaqaana ay tahay dee dembigan weyn maaha alaafilaat waa kinaaya can ilbara waxa lagu sheegayo warba uma hayaan beri bay ka yihi wey almuminaat waa ixtiraas can qadfi lkaafiraat oo iyagu waa ka duwaye waqadfu dimiya laysa min alkabair wain kaana muxaraman qadfu rajula waa ka qadfi lmara cinda ljumhuur gabadha maxaa si gaara loogu sheegay ana dumarka inta badan qadafku uu ku badan yahay dadku ay qadfiyaan wajhu dilaalat xadiid cala maqsuudi baab waa ma fiihi min cabdi sixri min almuubiqaat xadiidkani sixirka muxuu ku daray acmaasha dembiyada waaweyna ee qofka sameeye halaaga fahada daliil cala anahu muxaram shadiid lxurma taasi maxay daliilu tahay inuu xaaraan yahay weliba xaaraannimadiisu ay aada u daran tahay adaliil raabicu can jundubin marfuucan xaddu saaxiri saaxirka ciqaabkiisu waa darbatun bisayf in seef waxa weeyaan lagu dhufto qoorta lagaga jiro rawahu tirmidiy waqaala asaxiix anahu mawquuf xadiidkani waa daciif sanadkiisa ismaaciil ibn muslim ilmaki baa ku jira yarwihi can ilxasan can jundub ismaaciilla waa shadiid dacf bal waa mutafaqu calaa dacfihi sida dahabi buu yihi kama fi tahdiib waqad idaraba fi lxadiid xadiidkanna werintiisu waa iskhilkhilaaftay maratan rawahu can ilxasan mursalan wa can ilxasan can jundub can inabiy alay sla slam walihaada aimadu waxay ku cileeyeen xadiidkan bilwaqf waxaa la isku khilaafay fii waqfihi wa rafcihi marka inuu mawquuf yahay baa raajix oo uu yahay ficilkii jundub maaha qowlkiisi ficilkiisi oo sameeyey arintaa isagu dilay culimada ku cilaysata waxaa kamid ah tirmidi iyo dahabiya ibnu xajar wa qaala anahu mawquuf yani tirmidi baa hadalkaa yidhi wey i xadiidka waa laisku khilaafay fii rafci waqfi se raajixan waynu mawquufi ou yahay min ficli jundub fahuwa min almawquufaat alficliya sunantiisa wuxuu ku yihi tirmidi hada xadiiu la nacrifu marfuuca ila min hada lwajh waismaaciil bn muslim almakiyu yudacaf fi lxadiid min qibali xifdihi waismaaciil bn muslim alcabdi lbasri qaala wakiicun huwa iqat wayarwi can lxasan ayda wasaxiix can jundub mawquufa kitaabkiisa alcilal kabiirna wuxuu ku yihi saaltu muxamada hadduu tirmid yidhaha saaltu maxameda maxamedkaasi waay ida qaala tirmidiyu saaltu muxameda man huwa muxamed huwa lbukhaari maxamed bn ismaaciil albukhaari shaykhu waqad akara min hada fi cilalihi saaltu muxameda albukhaari can hada alxadiid faqala hada laa shay wainama rawaahu ismaaciil ibnu muslim وضعف إسماعيل بن مسلم الmkي جidا bخaarي aad buu u ضaciifiye بن xaجر laftiisa wuxuu yihi فتح الbاrي وأma ma أخرجه التirmidي من xadيiثi جندب رفعه qال xد صاaxري ضربه بالسyف ضربة iyo ضربه labaduba riwaayad way kusoo arooreen fفي سندhi ضعف wجه dilaalna waa iska caday ana fiihi qatla saaxir saaxirka in la dilaya ku jirta walaa yuqtl cabdu ila bamri muxaram qofna macsuuma lama dili karo xaaraan inuu sameeyo mooyaane marka hada daliil ala ana sixra muxaramun sixirku inuu xaaraan yahay bay taasi tusinaysa lakin inuu kufriya ma tusinaysa la liana alqatla laa yatacalaqu bimujarad اlkufr qof muslima la dili karaa sooma dee kuma xidhno dilku gaalnimo un asbaabo kale muslimka dilkiisa loo baneeyey baa jira marka xadu saaxir ay cuquubatuhu almuxadada fi sharc ciqaabka uu shareecada dhexeeda ku leeyahy marka culimada qaar baa yihi wuxuu daliilu yahay inaanu sixirku kufri ahayn maadaama xad lagu magacaabay hada hayr saxiix bidaliil in fuqahadu riddada ciqaabkeeda ay xad ku sheegaan xad ridda kitaab lxuduud bay dhex geliyaan sooma darbatun bisayf mafhuum ma leh oo in seefu lagu dilayo macnihiisu maaha seefta waxaa loo sheegay sida haalibka hata wax lagu dilo wey lakin wax kaleba de waa lagu dili karaa culimada qaar baa xadiidkan u daliishaday sixirku inuu kufri yahay istidlaalkaasina saxiixi maaha waayo awalan waa daciif haaniya laa yalzam min alqatli alxukm bilkufr adaliil alkhamisu fi saxiix lbukhaari can bujaala ibnu cabda qaala ka waa qoray cumar ibnu khaaab an iqtuluu dila kula saaxirin falalow kasta iyo wasaaxirata gabadh kastaoo falalowa qaala faqatalna waxaanu dilnay alaaa sawaaxir saddex sixroolayaalaanu dilnay fi saxiixi lbukhaari buu ihi soo ma hada alar laysa fi saxiix lbukhaari jumladan uu musanifku daliishanaya baabka uu ku keenay saxiix lbukhaari kuma taala wainamaa fi saxiixi lbukhaari aslu lxadiid asalka xadiidkumaa fi saxiix bukhaari ku yahay laakiin intani aanay ku jirin an iqtuluu kula saaxirin wasaaxira kuma jirto oo xadiidku waxa weeye bujaala wuxuu yihi kuntu kaatiban lijaza ibni mucaawiya ayaa wuxuu qori jiray cami axnaf axnaf adeerkiya faataana kitaabu cumar ibn khaaab qabla mowtii bisana warqad baa noo timi cumar ka socota intaanu dhiman sanad horti ariuu muxuu cumar fariquu bayna kuli dii maxramin min almajuus majuusta anshaxumadooda waxaa kamid ah inay maxaarimtooda guursadaan mid kastoo majuusi oo gabadh maxramkiisaa qaba kala kaxeeya buuri cumar walam yakun cumaru akhada aljizyata min almajuus cumar markaa eh, majuus jizye kama qaadin wax jizye markaa uu ka qaaday ma jirin ilaa uu maqlay eh, xadiidkii waxa weeyaan cabdiraxmaan ibn cawf oo sheegaya ana nabiya akhada aljizyata min majuusi hajar waay walihaada ibnu xajar wuxuu yihi marka cazw musanif hada ahar ila saxiix اlbukhaari waa غayru صaxiix waayo lafdigana اqtuluu kula saaxirin wasaaxira qaala faqatalna ثalaaثa sawaaxir bukhaari kumaba qornaba xaguu ku qoran yahay kutub kale sida musnad axmed iyo sunan abi dawuud iyo musanaf cabdالrazaq iyo intaaynu akrina wafariquu kula dii maxrami min almajuus wanhawhum can zamzama zamzamadana ka reeba u diida majuusta zamzamada waa hadal ay hoos u odhan jireenoo habaarba ama shirkiba hadal xun ay hoos u odhan jireen oray se caadiya u hadla macnuu weeye wuxuu yihi faqatalnaa fii yowmi alaaa sawaaxib wafaraqnaa bayna kuli rajuli min almajuus waxariimihi fii kitaabillah illah wasanaca طacaama kaiira fadacaahum facarada sayf calى fakiday faakaluu walam yuzamzimuu ila akhirihi waana صaxiix oo shaafici iyo tirmidi iyo ibnu xasm iyo ibnu jaruud iyo ibn muqni ba tasxiix shaahidku waxa weeye waa ma fiihi min amri cumara biqatli saaxiri wasaaxira muwafaqat saxaabati saxaabada inay ku waafaqeen calى dalik fahada daliilu calى ana sixra muxaramu liana qatla macsuum laa yakunu ila calى ficli muxaram qof dhiiggiisa diintu ilaalisay lama dili karo wax xaaraana inuu sameeye mooyaane daliilka lixaad wasaxa waxaa ka ansaxay can xafsa radi allahu canha anaha amarat inay amartay biqatli jaariyatin laha addoon ay lahayd in la dilo oo saxarataha sixirtay oo qutilat waa la dilay aarkan cidda warisay buu sheegay musanif rawaahu malik fi lmuwaطa balaagan balagana buuri munqaطican waأkhrajahu axmed kama fi masaa'il ibnihi wcabdالrazaq fi musanafihi wbnu abi shayba fi musanafihi biisnaadi صaxiix lafdigiisuna waxa ana xafsa zawja الnabiyi qatalat jaariyata laha saxarataha waqad kaanat dabaratha waliba mid ay gadaal ka xoreysaba tii markaan dhinto xor baata faamarat biha faqutilat amar waxay ku bixisay in la dilo markaasaa la dilay wixii aarka cumar ku baa ku jirta waa inay xafsa dishay gabadhaa sixirku ku sugnaaday walaa yuqtalu alinsaanu ila cala amrin muxaram hada daliil cala ana sixra muxaramu xafsa markay amartay in la dilo addoonta oo ay dishay waxaa arrintaa ku inkiray cumaan ibn cafaan oo markaa amiiru ahaa waxaase difaacay walaalkeed cabdullahi ibni cumar sida musanaf ku xusan can naafic can ibni cumar ana jaariyata lxafsa saxaratha wاctarafat bidalika way qiratay faamarat biha cabdiraxmaan ibn zayd faqatalaha faankara dalika calayha cuثmaan faqala bnu cumar ma tunkiru calى umi lmuminiin min imraأati saxarat wاctarafat maxaad umu lmuminiin ugu haysataa cuثmaanow in ay tidhi hala dilo gabadh sixir samayso weliba qiratay cumaan wuu iska aamusa sababu inkaari cumaan muxuu ahaa baad umalaynaysaa saaxirka in la dilu diidayaye ah, nacam inay iftiyaat cala alimaam inay samaysay dee xuduudda oogisteeda yaa iska leh alimaam masalada ku saabsan sayidku addoonkiisa xadka ma ku oogi karaa in xaddu zina uu ku oogi karo khilaaf ma leh lakiin xad aan xadu zina ahayn ma ku ogi karaa sida qaculyad idaa sara ama hadduu ridoobo oo kale xad ridda oo qatliga ma ku ogi kara maxal khilaaf bayn alculamaa imaamu axmed raximah llahu tacaala ayaa sababta aad sheegtay caddeeyey sida kitaabka axkaamu ahli lmilal lilkhalaal ku xusan kaana cumaana buu hi inamaa ankara dalika washtadda fiih liannaha qatalat duunahu iyadoon ka talagelin bay dishay daliilka toddobaad wakadalika saxa can jundub aharu jundub bukhaari baa wariyey fi taariikhihi waqad rawaahu ayضa addaara quطniy wاطabaraniy wاlbayhaqiyu fi اlkubra min طurqi can khalidi alxada can abi cuثmaan annahdi bihi wasanadu صaxiix wlafظu ana saaxira kana yalcab cinda اlwaliid bni cuqba kana yaakhud الsayf wayadbaxu nafsahu yani uu isgowracayey wayacmalu kada walaa yadurhu arrintaas ma dhibayn haddana uu iska noolaanayay faqaama jundubu ila sayfi faahadahu fadaraba cunuqahu uma qaraa fata'tuuna asixra waantum tubsiruun qowlka imaamu axmed muxuu yihi qaala imaamu axmed lafdigu waa maxay qaala imaamu axmed can halaaثati ya waan soo wadaa kaadiya qaala imaamu axmed can halaaثati ay saxa qatlu saaxiri saaxirka in la dila waxay ka ansaxday can alaaati saddex min asxaabi nabiyi sala allah alay waslam ka saxaabada nebiga ka mida saddexdu waa iyo talow xafsa jundub iyo cumar way iska hubtaan in badanoo shuraaxda ka mida saasay idhahdaan lakin hada ayru saxiix saddexdu waa xafsa iyo cabdullaahi bnu cumar iyo cumar bn khaaab cumar wuu amray cabdullaahina wuu ayiday markay xabsa dishay xabsana way amartay in la dilo maxaan sidaa u idhi lannahu hadalka imaamu axmed asalkiisa markaynu noqono kitaabka waxayn axkaamu ahlilmilal khalaal buu ku qoran yahay laysa lijundibin lijundubin dikrun i alaami amed alaamka axmed jundub kuuma xusnaba cabdillahi bin cumar baa ku xusan oo wuxuu ku wariyey khalaal fi kitaabi axkaami ahli lmilal kun saddex boqol labiyo konton bilafdi akhbaranii cabdulmalik ana aba cabdillaahi wa imaamu axmed qaal xafsatu